bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wajidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina wqurati ayna muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu miiraahu alxamli wa shuruutuhu wa axkaamu maanta waxaan dhiganaynaa uurka ilmaha ku jira oo waalidkii dhintay sida loo dhaxalsiinayo sida loo dhaxalsiinayo halkaas ayaynu maanta baranaynaa insha allahu tacaala horta xamliga aan sheegayna muxuu yahay waa maa fii badni alaadamiya qoftii dumarka ahay caloosheeda wixii ku jira weeye qoftii almutawafaa canhaa ee laga gooriyooday qoftii laga geeriyooday ilmihii ay caloosha ku siday ayaa waxaa la yidhaahdaa alxam min waladin oo caruur ah oo ilmo ah kaasoo yaritu wax dhexlaya aw yuxjabu ama la xijaabi karayo aw amase yu'ahiru saamayn ku yeelan kara calaa hayrihi min alwaraa saddexdaas siyaabood buu samayn karaa koow inuu wax dhexlayo ilmahaas labo ama inuu dhaxalkii mutaystay laakiinse qolyo ka awood badan ay joogaan amase ugu yaraan uu saamayn ku yeelan karayo dadka dhaxalka ah. wax ku leh waa garta soomaan kaasaa xamli leeyahay shuruudiisu saddex weeyaan kow taxaquq wujuudi alxamli waa in la hubsadaa uur inuu jiray fii badni almar'ati qoftii dumarkae caloosheeda xiina mowti almuwarih kii dhaxalsiiya kii dhintay markuu dhimanaya uurka inuu jiro waa in la hubiya waa fahamta soomaa waa in la hubiyaa mar labo an yafsila waa in uu banaanka yimaada alxamru uurku min batni ummihi xayaatan xayan asagoo a ah mid nool xayaatan mustaqira nolol degan waa inuu asagoo caafimaad qabo ilmaha u dhashaa oo nool soo laba maah saddex wujuudu sababi almuqtadiyati lilirhi waa in la helaa sababta keenaysa dhaxalka u dhaxeeya bayna alxamli waalmeyd waa inay sabab jirtaa waa inuu aabbo u ahaa nasab waa inuu ahaa sababtiisasbaabdhis maahayn waa in sabab la helaa waaya saddexaas hadii la buuxiyo waxaan leenahay axwaalu irhi man eh, maca alxamli see buu noqonayaa dadkii la dhexlayay qofka uurka ku jira dhaxalka la qaybsanayay saddex bay noqonayaa allaa yuxjibuhu alxamlu shay-an uurka ku jira inuusan waxba ka qaadin uusan xajbin fa hunaa markaasoo kale yucطaa nasiibuhu kaamilan xoolahooda dhan baa la siinaya labo an yaxjubuhu alxamlu kaa uhri ku jira inuu xijaabayo can bacdi irtihi uga qabanayo fa hunaa yucطaa waxaa la siinayaa al-aqal tan ugu yar intay qaadan karayaan tusaale la yaablan ho socdoo wanaagsan munaasakadana boqolkiiba laba boqol tanaa ka fudud waa masaal iska fududtani saddex an yaxjubu lxamlu inuu u diidayaba can jamiici irti fahunaa laa yuctaa shayan waxba la siin mayo dariiqatulcamal iyo tusaalahaan isku wadaynaa tusaaluhu muxuu noqonayaa isoo yeeriya horta muxuu noqonaya tusaaluhu yaah ninba wuxuu ka dhintay can zawjatin caamil zawjatin xaamila lama dhahayo xaamila ma jirto maxaa xaamil waa tilmaam dumarku qaataan rag ma qaato tadana waxaa loo keenaa sidii rag wax looga duwo haddii marka wax rag looga duwaysan joogin intaan la raacayaa khasabama xaamil bas imra'atun xaamil zawja soo ka tegin iyo ilme hoos caloosha ku sido ah xamligii soomaa iyo yee kaloo ka tagtay iyo akhun wuxuu ka tegey akhun shaqiiq meeshii yaa jooga islaantuu ka tegey iyo uurkii islaantu ay qaaday ku jira caloosheeda iyo walaalkiis halkaa markii la marayo muxuu ku dhahayaa fiir wuxuu ku yidhi kow nafridu lilxamli kaas uurka ku jira waxaan ka soo qaadaynaa ita taqdiiraat lix siyaabood baan ka dhigayna mar waxaa laga dhigayaa asagoo meyda inuu meyd yahay waa laga soo qaadaya koow mar waxaa laga soo qaadayaa wiil inuu yahay mar waxaa laga soo qaadaya gabarh inuu yahay mar waxaa laga soo qaadayaa laba wiil inay yihiin waxa uurka ku jira mar waxaa laga soo qaadayaa hee laba gabdhood inay yihiin mar waxaa laga soo qaadayaa wiili gabar inay yihiin intee xaba weye lixdaas nooc midkood waa ma jiri karaa waa naadir shan caruur inay yihiin baa dhici karta <laughs> shan caruur yaa waa naadir marka de marka wixii naadira xukun ma waa fahamtay soo maahan ugu badan uur gabadh dumarku leeyihiin ama hal wiil ama hal gabar ama laba wiil ama laba gabdhood ama wiil iyo gabad isla socda ama inuu dhintaaba iska dhici karto uusan isagoo meedow iska dhasho idan shardigu muxuu ahaa markii aan soo dhaafaynay shardigu waxa weeye in uu nolol hee ku dhashay soomaan duusan nolol ku dhalo buu noqonayaa xukunka meed ku qaadanaya aan samaynna marka marka mid kasta u samayno nacmalu likulli taqdiirin mas'alatun mustaqila mid kasta oo lixdaa ka mida ah mas'alo gaar ahna u samaynayna kadibna masaladaas wii tasniic u baahan waa tasxiixinayna haye marka u hores maxaa ugu inuu meyd noqdo soo maa kaa dhintay inuu meyd yahaa dhici karta soo mar hadduu meyd noqdo islaanta maxaa la siinaya sheeg dee caruur ma joogto markaas roboc asna waa meyd soomaa haye akshaqiiqa maxaa la siinayaa ina caruur ma joogtee waa casabo masaladaad maxaa samaynaysaa markaa maxaa ku dhisaysaa yaa maxaa ku dhisaysaa afar ku dhis hal sii qof dhintaa laga soo qaada soo saddex soo hartana ninkaan sii intaa ma haysaa marka maxaa ictibaarnay inuu yahay qofka cidda urku jirta miid inay tahay mar waxaan ictibaarinaa hal wiila inuu yahay akar inuu yahay baanu ictibaarinaynaa akar oo ibniyade hadduu wiil noqdo muxuu noqonayaa yaa hadduu noqdo muxuu noqonayaa casabuu noqonayaa soo haye hooyadii zawjadii caruur baa joogtay maxaa siinaysaa umuun ah shaqiiqiina meeshii caswadii laga buuxi waa maxjuub waa la xijaabaya ayaa dhis ayadana masalada tan waa masaladii koowaad ma ujeedaa almas'ala aluulaa haye masaladaada maxay noqonaysaa ka dhismaysaa yaa sideed hal sii haye kanna waa maxjuub maxaa soo haray todobada ninkaasa iskaleh oo xoolihiisa qaadanaya marka waa ku dhacay soomaa warmarkaa ma fahamti ka fur qofka haye mar waxaan ka dhigaynaa gabar gabar ka dhig hadeerna bint ka dhig unha oo ah bint haye hadday gabar noqoto sawjada maxaa siinaysaa farac baa joogee yaa mn ayadiina maxay qaadanaysa waa gabare wakaa hadda ayala haysaa kani muxuu noqonayaa inan gabadhu ma xijaabtee casabay noqonaysa haye siidaa marka masaladaas maxaa ku dhusaysa masalada waa laba islehe kan weyn hee nambarka weyn ku dhis haye sii hal gabadhanna afar maxaan soo haray saddexdana sii mala socotaa haye waa wadayna haddana laba wiil bay noqon karaan soomaa maah zakaraan maxaan leynaa oo noqon kara ibnaani laba wiil hadday noqdaan maxaa siinaysaa farac weeye yaa umun soo maah xishoon umun haye ayaguna waa casabayn waa laba wiile ninkan maxaa la siinayaa rag baa meesha yimiye waa la xijaabaya haye maxaanudhisana ah? sideed xaalkasi maxaa soo haray toddoba ma ka jaban tahay se kama jabna kana waa maxjuuso kama jabna haye laba iyo waa tabaayun labada qaadoo ku dhufa sideedda haye lix iyo toban lix iyo toban laba hal ku dhufo laba toddoba ku dhufo minhee min toddobay u qaadanayaan kanna sidiisuu ku xijaaban yahay mar maxay noqon kartaa baan idhi laba gabdhood soomaan unhaan oo ah bintaan soomaa haddee bintaan noqdaan maxaa samaynaysaa ninka markasta waa umunkeeda soomaalina farac weeye hay ayaguna car maxay laba gardhood weye soomaa kanna miyaa xajaabaya casabo ah, haye uluaan iyo umun maxaa ku dhusaysaa meel hadduu umun joogo qoladii la joogo labaatan iyo saddex kasii haye ulu maxaa wahay sideed soomaaan laba ugu dhufo haye isku dar intaas sagaali toban afar ka jar an hagaag maka jabantaas kama jabna laba gabdhood dixta ma qaybsan karaan minhee kama jabna naga socodsii intaa soomaa tan waa laga guuray soomaahayn haye waxay noqon karaan dakariyo iyo unha soomaa oo ah iib bintuala haye maxaan noqon karnaa ayaguna maxaa siinaysaa horta umun ayagana lidakari mila xadil haye kanna wuu iska tegayaa sooma maa haye maxaa ku dhisaysaa masalada sideed hal ayagana toddoba toddoba saddex madax muu qaybsami kartaa toddobada ku dhufa sideed labaatan iyo afar soomaan sidee ku dhufo dee labaatan iyo afar saddex hal ku dhufo saddex iyo ku dhufo labaatan iyo koo wiilka maxaa siinaysaa afar iyo toban gabarna toddoba isugu qor intaba labaatan iyo koow marka ku dhacay soo maa hagaag intee xaba wey kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix halkaa markay baashu marayso ma dhisin somaana dhisan horta somaana dhisan halkaa ayib halkaa markay baashu marayso noqdadii labaad baan dhammayna noqdada saddexaad wuxuu ku yidhi nuqaarinu waxaan isku barbardhigaynaa bayna usuuli lmasaa'ili sitta masaa'ishaas sittadaa soo lix masalo ma ahayn masalada koowaad masalada labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad wixii tasxiixiyey tasxiixa qaado waxa aan isu barbardhigaynaa usuushooda aan isku fiirinaynaa usuusha masalahaaisku eegaynaa afartiinisad baan isugu eegaynaa hadday mutamaahilaan yihiin hal xab ka qaadanaynaa hadday kala weyn yihiin kan weyn baynu qaadanaynaa hadday mutabaayin yihiin maxaan samaynaynaa nadribu fii bacdin waan isku dhufanaynaa hadday tawaafuq yihiinna mid wifqigiis baa kan kale oo dhammaystiran ku dhufananaa wixii intaa ka soo baxa waxay noqonaysaa aljaamica allatii tasixu minha almasaa'il sit warkaa waa ku dhacay soomaa haye meesha maxaa inoo yaala afar soo isma geli karaan sideed ka qaado sideed sideed hal ka qaado sideed iyo lix toban isku qaybsan karaan lix toban ka qaado lix toban iyo laba labaatan afaraad maxay qaadanaysaa hal ka qaado lix toban labaatan afar qasami karaan boonti baa gelaya soomaan halkaa markay marayso tadaakhliki waa dhammaada tawaafuqiina tamaatulkiina waa dhammaada maxaa maraynaa iyo toban yah iyo labaatan iyo afar ayagu isma qaybsamayn waxaa la helayaa tiro tirada ugu weyna u qaybsami karta keen sideed soomaaan sideed u qaybi labo sideed u qaybi saddex wifqi midki mid mid wifqigii kan kala ku dhufo bobsi labo oo dhammaystiran ku dhufo ama saddex oo dhammaystiran ku dhufo waa inaan labada jeer hal xabad tiro soo baxdaa haye afartan iyo afartan iyo sideed waxaan leenahay aljaamicatu maxaa weeye afartan iyo sideed hagaag halkaa markay baashu marayso somaan hoo saarin jaamacadii lagu leeyaha haddana naqsimu waxaanu u qaybinaynaa aljaamicada calaa asli kulli mas'ala mas'alo kasta asalkeeda afartan u qaybi si ay u soo baxdo mas'alo kasta jusu sahmigeedii baa soo baxaya aan diyaarsanno shax cusub baa bilaaban shax cusub oo taa la baa bilaabanaysa waxaa rabna inaan soo helno wax loo yaqaan jusu jusu sahmi inaan soo helnaa rabnaa see ku soo helaynaa afartan sideedaa mid kasta u qaybi haye afartan sideeda afar u qaybi websi war ii sheegadee labiyo toban soo maa afartan sideed sideed u qaybi yaa kana waa ae maxaan leenahay saddex jasuusaamaha soo saarna sooma ahayn haye dee karaanka jasuusaamigooda soo saar lix iyo toban faa sooma ahayn lix iyo afartiisa lix toban qaybi saddex miyaa haye labadii gabdhood jasuusaamigoodii intee weye haye labaatan qaybi maxaa loo yaqaana kuwan ya jusu sahmi haddaanu gelinaa marka jaamacadaas inaan keenno xoolihii hoostigii lahaa halkaa markay marayso waa fudeed wax weyn maa nadribu shan soo maah ya nadribu waxaan ku dhufanaynaa jusa sahmi kulli mas'alatin mas'ala kasta jusu sahmigeeda waxaan ku dhufanaynaa fii sihaami alwaraati warasada sihaamtoodii ugu dhufo halkaa marka waxaa ka soo baxaya mas'ale kasta jaamacada waxay ka leedahay baa ka soo baxays aye intee god weyda horta god zawja xaamil iyo akhshaqsoomaan saddex god baan samaysanaynaa saddex god noo samee godka koobaad godka labaad iyo kanahee soomaa haye labiyo toban hal ugu dhufo oo zawjadu leedahay waa intee zawje soomaa labiyo toban labiyo toban ziro ugu dhufoo kii dhintaya waa masaladii meydkiisu ziro ma ah. xamli waa ziro wataa cadda labiyo toban saddex ku dhufo yah soddon iyo lix ii sheeg akhun shaqiiq reer kasta markii la ysugu daro waa inay afartan sideed u keentaa mas'ale kasta markaa jusami ku dhufato aaaaiwa khaldan tahay abaaiaar soomaa sodon iyo ku dar yaa ma keenta bay saxantaha masaladan haye waxaan gelaynaa haddana kan waa asagoo meyd ahaa soo asagoo wiila ah, maxaan samaynaynaa lix ugu dhufa hal lix ugu dhufo toddoba yah lix maxjuub ugu dhufo de haba ma haysto macnihii waxa weeye hadduu meedka ilmaha caloosha ku jiraahi uu wiil noqdo asagaa wuxuu qaadanayaa aaayoaoaaiedii lixn ayaa qaadanaya sawjadii ninkana waxba soo reeymayo aan dhammayno masalada haye haddii hal gabar ahaan lahay maxaa la samaynayaa lix hal ugu dhufo lix afar ku dhufo labaatan yo lix waxaa ku dhufataa saddex sideediyo toban soo ma jeedid haye kuwan waa jisu sahmiga ah, ku khaldin kuwan maxaa weeye yaah jisusahmi weye haye ayaga wax lagu dhufanayaa hadday laba wiil yihiin saddex ha loogu dhufo maya tasxiixa tasxiixa saddex laba ugu dhufo intee weye lix saddex afar toban ku dhufo yah yah ma hubtaan afartan iyo labo saddex kan la xijaabae ugu dhufo waa maxjuub ziiru wataa soomaa haye meesha rag baa yimi xoolaha ah laga siin mayo haye laba gabdhood markay joogaan haddii ilmaha halooshoodii laba gabdhood noqdo ka waran laba saddex ugu dhufo lix laba lixi toban ugu dhufo yah soddon iyo laba shan ku dhufo isku dar ma waaya laba halku dhufata tasxiixa saddexa lix laba ugu dhufo labaatan iyo kow yah afartan iyo labo laba miim ku dhufo halkaa markay baashu marayso waxaan soo saarnay qof kastooo halkaa jooga ilmahan hadba kuu noqdo wuxuu ka qaadan lahaa xolihiis ilmuhu haduu gabar noqdo sawjada waxaa la siinayaa lix labaatan afar waxaa qaadanaya gabadhaas sideed tobanyaa qaadanaya shaqiiqa waaye jaamacadii aan tagno marka soomaanan samayn haddaba waxaan leenaha xaggaa soo fiiri markaa lix baannu maraynaa nuqaarinu waxaan isku barbar barbardhigaynaa bayna nasiibi alwarathati fi lmasaa'il sittati min aljaamica faman qofkii kaana waarihan calaa taqdiirin wanasiibuhuleh laa yakhtalifu acطaynaahu iyaahu kaamilan halkaas jaamicadii in la qoraa la rabaa marka see loo qorayaa ilmihii miyuu dhashay may soo maahan meesha waxaa maqan qof baa lix jeer la xisaabiye lixdaa jeer mid unbuu noqon doonaa midkuu noqdo jaamacadaas wuxuu ka qaadan lahaa baanu sheegaynaa waxaa lagu yidhi marka dadkan meeshan yaal baa waxaa fiirinaysaa mid kasta xaalad kasta waxay ku yeesheen hadda tusaale ahaan zawja hadduu meydku haddii ilmuhu meyd noqdo maxay qaadanaysaa hadduu ilmuhu wiil noqdana hadday ilmuhu gabar noqdana haddii ilmuhu noqdo laba wiil haddii ilmuhu laba gdhow noqdana haddii wiilay gabar noqdaan lix soo maah ayib xamligu hadduu usumiid yahay waxba la siin mayo haddii wiil uu noqdo muxuu qaadanaya xoolihii hadduu gabar noqdana hadday laba wiil noqdaan hadday laba gabdho noqdaan hadday wiilay gabar noqdaan akh shaqiiqu haddii xamligii meyd noqdo fursad baa u soo baxday sidii lix buu qaadanaya haddii wiil uu noqdana waxba la siinaya meeshii waa laga xigsada casabadii soo maahan haddii laba noqdaan hadday gabar noqdaanna siddeed tobankaasaa u soo haraya ah muxuu yahay casabanimo ugu soo haraya hadday laba wiil noqdaan waxba meesha uma yaalaan haddii laba gabdhood ay noqdaan toban baa u soo haraya casaba haddii ku waran yahay wiil gabar noqdaanna wiil baa meeshiima asagu hee soomaa waxaan fiirinaynaa marka dadkan meesha yaal mid kasta taqdiirkiisaan fiirinaynaa waxaana ka fiirinaynaa saddex midkood hadii meesha uu joogo qof xoolahu uu wada qaadanayo lixda mas'alada ay siman yihiin oo marnabayna aysan isbedelayn hadduu joogo xoolihiisa u qoraynaa kow haddii laakiinse meeshii uu joogo qof masaa'isha meesha yaal xaaladahiisu isbedelayaan tan ugu yar baan u qoraynaa inta wax meesha yaal hadda fiira halkan awja soo mar waxay qaata labiyi toban oolna maxay qaatinta kale macnaheedu waxa weeye xoolaheedu hee wuu isbedelayaa soo maahan haddii mar isbedelayo tan ugu yar baanu qaadanaynaa maxaa ugu yar xoolaheeda lix baanu xaggaa u dhigaynaa waaya xamligu maadaama xoolihiisu isbedelayaan asna tan ugu yar qaado oo maxaa weeye tan ugu yar maxaa weeye ma aha ah, tan ugu yar maxaa weeye waa eber inaan waxba la siin baa ugu yar xoolihiisa soo maah oo markuu meyd yahay ayadaan xaggaa dhigo ahaqiiqa imaanaynaa xoolihiisa maxaa ugu yar inaan hee waxba la siin halkaa dhigo ayadana jaamacadii maxaan ka bixinaynaa hadda lix keliyaan ka bixinaynaa oo yaa siinaynaa sawjada yaa lix afartiisa ka jar haye afartanyo waxaan leenaha afartan iyo labadaas waxaa loo yaqaana almawquuf almawquuf xoolahaas waa la haynayaa afartan iyo labadaas meel baa lagu haynayaa waxaa la sugayaa qofkaas xamliga baa lala sugaya qofka xamliga ahi oo afartinoda lala sugayo haddu muxuu noqon karaa intaa midka soomaahan hadduu noqdo ka waran laba wiil haduu noqdo akhshaqiya maxaa la dhahayaa iska soco muxuu qaadan lahaa labadiiba qaadanlaya afartan ila soomahan xoolaha soo harayaa la siinayaa maalmadu qaadanaysa adugu meydkaasilmahaasi markuu dhasho intaa kuu noqdo baa masaladiisa qaadanaysa hadeerna maxaa sii bixinaysaa ayaad sii biinalidaas waa usii bixisa waxaa weeye waa xoolaha ugu yara zawjadu sii qaadan karto marnaba ayadu cidlo dhici mayso ilmuhu noqdo wiilya gabar maxaa la samaynayaa lidii maamad waa sii siiyan waa siinay sooma ayada qaadatay maxaa meeshii afartan soomaan afartan labaad iskale waxaan leenahay kala qaybsada waxaa u kala qaybsan lidakari misl xadil waxaan leenahay haddii meesha joogaan gabarh keliya ay joogto gabadhu maxay leedaha aan leenahay xoolaha meesha yaalo afartan labada ah labaatan afar ka mida sii waxaan ka wadaa xoolaha meesha yaalo so afartii sideed sooma ahayn labaatan afar sii maxaa soo haray maxaa soo haray so afartiis xooluhu ma ahayn baa siisa maamadan hora u siisiisa aartanlabaa soo harsan soomaahan afarteed maxaa bar u ah soomaa labaatan afarna sii afartan sideed laga jiro waa intee intee weye afartan ka jir laakiin afar kale soomaahan lix ka sii oo u siisay ka jar intee weye sideed iyo toban marka hawl cusub la imaanmaysa waxaa leedahay ilmihii aan ogeyn markii dhowr bilood la sugo afar bilood kadib la sugo ilmihii muxuu noqday wiil buu noqday masaladii wiilka ku dhisaynaa masalada waxaan leenahay wiil hadduu noqday soo kan maaha akhshaqii wuu iska tegayaa waxba lagu siinmayaan leen fartiin labadii aan haynayaan siinaynaa wiilkii wuxuu noqdaan leenahay ilmihii wuxuu noqday wiil iyo gabar waxaan leenahay iska tag ayaa fartiin laga siinaynaa ilmahaas dhashay warkaa waa ku dhacay soo marka masaladan waxaa meesha inoo yaal waxa weeyaan todoba muxuu naxtafidu waxaanu haysanaynaa bilaxwadi eeg naxtafidu waxaanu haysanaynaa bilaxwad xoolaha intii soo hartay mawquuf baan ka dhigaynaa meel bay noo oolaysaa xataa yatadixa ilaa uu kala caddaado xaalulxamli uurkaasi uu kala caddaado haye fain istaxaqahu hadduu markii uurkii kala caddaaday oo afartan labadan asagu mutaysta sidii inuu wiil noqdo oo kale ama wiilii gabar ay noqdaan oo kale ama laba ay noqdaan hee akhadahu asagaa qaadanaya wailaa hadduusan mutaysanoo afartan labada baaqiga ahay aan la soo harnay qayb ka yar uu mutaystayna hee rajaca wuu u laabanayaa alxaqu liasxaabihi min alwaria qofkasta intuu kala abuu qaadanaya afartin lawadii aan haynay gabar baa noqotay labaatan afar baa ka siinana afartan labada inta soo hadhayna sideed tobanka soo hadhan waxaan siinayna akh shaqiiqa marka waa ku dhacay soomaa waayahay tusaaluhu noo duuban yahay cashar haddaan muraajacadiisa iyo rabtid khadka ka helaysaa khadka raadi oo ma garanaysaa oo la soco maxaa yeelay inaan simacan u socnaarna masaladan xamliga ah waa maanta maantaan dhammaynayna insha allah tusaalehan ku xiga adaa in labada waan boobkan maadaama tusaale inoogu waa sharxaynay kan soo socda ay la boobsiinaysaa haye waa fahamta soomaa yaa ila boobsii kan soo socda tusaalaha ugu dambeeyana adaa qaadanayo ku soo shaqaynaya insha allahu tacaala haye maxaan leenahay iyuu ka dhintay zawja koow oo xublaa ah macna waxaa weeye xamligiina soo qoro iyo abun iyo umun maxayna sugaysa lix mas'ale inaan dhisno adigu marka waxaad samayn kartaa mas'ale kasta si gaara u dhisan kartaa xaggaasaa ku bedelanaysaa mar waxaa dhahaysaa waa wiil mas'ala dhis gabar mas'ala u dhis meeshaa laakiinse buuxsamaysa marka tan isku xidhan baa fiicanoo jaranjarada maxaan leenahay marka hore meed ka dhig aye maxaa siisa dee meed tahay caruurtii ma joogtimeed bay noqda aye maxaa siinaysaa robuc kanna maxaan leenahay aan ku warqorno cafwan aye aan ku warqorno maxaan leenahay rubuc kana waa eber aabbu waxaa leenaha casabo wey hooyadana carruur ma joogto ulu soo maa ilo bobsi maxaad leedaha maxaa ku dhisaysaa masalada labiyo toban saddex sii haye afar sii isku dar labadaas kani waa eber meyd weye haye muxuu noqonayaa yah shan baa soo hartay aabbihii baa qaatay shantii haye mar waxaan ka dhigaynaa haddana ebobs waxaan ka dhigaynaa wiil baan ka dhigaynaa haye wiil ka muxuu noqonayaa bogsi muxuu noqonay sheeg hadduu wiil noqdo zawjada maxay qaadanaysaa umon wiil buu noqday maxaa samaynaysaa aabbiya casada laga buuxiyey maxaa siinaysaa sudus hooyadana suduskeedii laba sudus iyo umon waa toonhee foor saddex ka sii afar ka sii aye maxaa soo haray saddex iyo meel la socota saddex iyo toban wiil markuu noqdo saddex toban buu qaadanaya hadduu meed yahayna xoolihii ayaa lagu kala daray waanaasaa u garata waa fahamta soomaa haye labow waxay noqdeen gabar bint bay noqota maxaa samaynaysaa bobsiya hadde maxaa siinaysaa umun weli farac baa jooga soo gabadhuna nis aabbahana waxaan leenaha waa casabo haye iyo ulu soo halkaas ka eeg maxaa labaatan iyo afar saddex c labiyo toban c waxaa siisaa waxaa siisaa ii sheeg ulu maxaa u ah yah hooyadu sudus wey soomaa ah, sudus maxaa u ah? afar isku dar intaa waa lixi toban haye sagaali toban maxaa u soo haray shantaada qaado shiikow haye mar maxaan ka dhigaynaa laba wiil ee ka dhig laba wiil maxay kuu noqot maxaa siisa umun soo islaam maahayn casaba weeye uduscasaba laga buuxiye soomaa haye iyo sudus kale u saac saddex c afar c afar c maxaa soo haray yah maxaa soo haray saddexiyo toban saddex toban mu qaybsan karaan laba wiil weeye soo kama jabna saddex labaatan afar ku dhufo intee weeye toddobaatan iyo toddobaatan iyo labo soomaan hayee siidaa saddex saddex ku dhufo saddex afar ku dhufo labiis saddex afar ku dhufo saddex saddex toban ku dhufo soddon iyo sagaal sooma suuqay marka u qaybsami kartaa soomaa ibnaankiina waxa u soo baxday toddobaatan iyo labo haye sida masale laba gobol ka dhig la soo bood baasha umun iyo uluaan iyo casabada u daa maxaa u daynaysaa iyo sudus soo maa haye u sidaa marka maxaa saaraysaa masalada labaatan iyo afar saddex sii maxaa siinaysaa lix iyo toban haye afar sii isku darintaa yaa afar lix kudar sagaalaatan maa labaatan saddex maxaa soo haray hal soomaan wuxuu leeyahay adeero hal haddaas aniga hal ma waroobaba suduskaygii baan rabay suduskaygii sudus maxaa u ah baa leena labaatan iyo afar waxaan leenahay sudus baan rabaa buu leeya sudus maxaa u ah isku dar marka hadda inteed tegeysaa maxay tegaysaa de isheg labaatan iyo tooto waxaan leenahay masaladu caalat ilmas'alatu ilaa abcan abca washriin haye maxaan samaynaynaa marka haddeerna waxaan ka dhigaynaa soo laba wiil ma ahayn ibnaan iyo ibnataani waa bintaan waa laba gabdhood wiil iyo gabar baa noo haray ibnun maxaan samaynaynaa waa wiiliga gabar waa isla casabaynayaan soo maah maxaan siinaysaa sawjada umun casaba ka wadadhi sudus inacasabada laga buuxiya aabbaha soo maah sudus haye kanna labaatan iyo afar saddex c haye afar c afar c maxaan u soo haray intaan ma soo hadha sooma soo hadheen saddex madax weeye ayagu soo maah misu qabsami karaan intee wey iyo ku dhufo intaan ku dhufo aar ku dhufo aar ku dhufo agaag intaa ma haysaa ya maa ibnaan baa maxaa ku dhufto miya haye laba ku dhufo intee afartan iyo haye laba saddex ku dhufo laba saddex toban ku dhufo labaatan iyo laba afar ku dhufo sideed laba labi toban laba afar ku dhufo sideed kale soomaa ayib mushkila maa fiik intaan noo dhimanta maxaa hadda shaqadaa qabaan maxay tahay inaan soo helno jaamica xagee jaamica ka raadinaynaa wixii isleh sumaqaybsami karaan tanweyn qaado aad halka qaado isu qaybsami karaan qaado isu qaybsami karaan soo xambaar labadaba abaataniyo afartaniyo sideed iyo labaataniyo toddoba ayo labaataniyo labo iyosuuqaysami karaan si toosa ah. masuuqaysami karaan ayib iyo suqaysami karaan masuuqaysami karaan way isdiidan yihiin soomaa waxaan leenaha labalaba u qabanaynaa horta horta aan su eegno tan meel dhexa noogaayada agaa idhi horta labadaan isku fiirino labadaas iskuma qaybsamaan laakiinse maxaa la helayaa tirada ugu weyn maxay noqonta wada qaybsami kartaa yaa sideed ma wada qaybin karnaa waxaad diidin sideed u qaybi sideed q afartan sideed babsi hadde lix soomaahan sideed u qaybi saa isugu dhufo lix toddobaatan laba ku dhufo ama sagaal afar sideed ku dhufo maxaa soo baxay afar boqol soddon iyo twenty sevenkii kee marka isku fiiri labadan hadday isu qaybsami karaan tanweyn baan qaadanaynaa hadday isu qaybsami karin waan isku dhufanaynaa haddii tawaafuq jiro wifqi baan soo bixsanaynaa haddana haye u qaybi susmiqasamayaan maxaan samaynaynaa tan kan weyn baynu qaadanaynaa halkaa dhigita marka afar boqol soddon iyo ajsaamtaan soo saarnaaye maxaan soo saaraynaa haybowsi afar boqol soddon iyo laba u qaybi labayo toban bowsi hadda bowsi maxaa soo saarta afar waqtidiin labiitan u qaybi labaatan afar u qaybi u qaybi labaatan afar u qaybi afartan sideed dhaqso haddee u qaybi labaatan doba maxaa u haystaa u qaybi seven two ya lix keliya haye saan u soo saarno dad kasta xoolahooda soo qor haye zawja xamligii aabbe iyo hooyo soo maa wax naga qabtaae haye bismillah mid kasta xooli waxaan samaynaynaa mas'alo kasta sida soo bixi lahayd haye siidaa saddex ku dhufo bobsi zawjah wey kan soomaa soddon iyo saddex ku dhufo baryaha shaqada noo qabanaya bismillaahi raxmaan kaadii zawjatun iyo abun iyo umun markuusan cidi ku jirin masaladan maxaa loo yaqaanay ya cumriyatiin ma la yidhaahdaa ya haddii cumriyatiinta maxaa la samaynayaa marka ya wax weyn ma khaldanaya caadi weyaan waxaan leenahay hadday saa tahay hooyada waxaa la siinayaa albaaqi soo maa uluul uluulbaaqigaa siinaysa caadi hadoo aan meel fogba gaarin rubuc soo afar maah maadaama uluulbaaqi maamadu qaadanayso rubucii zawjadaba kor saaraysaa keliya afartii hal ka saddex sooma soo harin maxaa uluo ah marka hal hooyo sii maxaa u ah markaas baaqi maxaa casab qaadanaya laba soo maa ayaa hadda noo sameeya mara afartan soo deli mayaan afarta xag inaad hoosgelaysaa waaweynta afar qosodan laba u qayba afar yobsii wardheereeya hadde boqoliyo jisu sahmigu marka boqoliyo sideed ugu dhufo ma hal ku dhufo boqoliyo sideed ma laba ku dhufo laba boqoliyo boqoliyo sideed hal ku dhufo waa boqoliyo sideed haddii meyd uu xamligu hadduu meyd yahay cafwan xamligu waa eber waa laba boqoliyo lix iyo toban iyo boqoliyo hadduu xamligu mid yahay waxba kumale masalada warkaba ku dhacay sooma haye hadduu yahay wiil maxaa samaynaysaa sideed toban ku dhufo saddex yah konton iyo afar sideed toban saddex toban ku dhufo babsi laba boqol soddon iyo sideed toban ku dhufo afar intee weeye ya toddobaatan labo iyo toddobaatan labo haddii laba wiil u noqdaan haye kudhufaobsi waa kontonyo kudhufataa abyah waa daker waa gabartani waa bint waa laba boqoliyo laba boqol iyo lix iyo toban waay haye waa ku dhufataa ya sagaahan miya sideetan waxaan ku dhufataa afar toddobaatan yo haye laba wiil baan galna haye maxaa samaynaysaa sagaal ku dhufo lix konton yo sagaal ku dhufo labaatan lix laba boqol soddon yo sagaal ku dhufo sideed toddobaatan yo sagaal ku dhufo sideed aye ku dhufo afartaniyo ku dhufo laba boqol kontoniyo afar ku dhufo tanna waa liyo afar kale soo maa lix ku dhufo may sagaal ku dhufo sagaal waa isleeyihiin labadan ogow waa taxiixii soomaa lix ku dhufa taas maxaa samaynaysaa waa war sheega dee konton iyo afar lix soddon sagaal ku dhufo aye laba boqol soddon iyo lix ku dhufo labiyo toban toddobaatan iyo labo lix mid kalaa hadha dee laba labiyo tobnaad baa rabnaa aye maxaan samaynaynaa toddobaatan iyo labo halkaa markay marayso waxaan leenahay qof kasta waxaa fiirinaysaa xoolihiisa hadii qof xooluhu wada siman yihiin uu ku jiro kaas waa qaadanaysa laakiinse haddii ay heerarka xoolaha ay qaadanayn uu kala duwan yahay kan ugu yar kasoo qaado hadda maxaa ugu yar soo maahan waa soconaysaa maxaa ugu yartanna maxaa ugu yar lixdanyo lixdanya xamligan ka booda xamli maxaa ugu yar eber baa ugu yar kanna maxaa ugu yar lixdan iyo afar kanna maxaa ugu yar lixdan iyo afar isku dar intaa obsi iyo afar laba lixdan iyo afaraad afartiisa ku dar boqol intaa ka jar afar sodon laba ka jar intaa ka jar baan ku yidhi ya laba boqol iyo laba boqol iyo konton iyo lix intaasaa ninkii qaadigu noo haynaya meel buu noo dhigaya waa fahamta soo awjadii waxaan sii siinaynaa afartan iyo abka waxaan sii siinaynaa lixdan hooyada waxaan sii siinaynaa lixdan waa fahamtay soo intaana waa haysanaynaa waxaan fiirinaynaa hadba kuu noqdo haduu wiil uu noqdo maxaan samaynaynaa intaa ah maxaan ka siinaynaa ka sii maxaa soo haray wixii soo harana waxaa samaynaysaa reerkanna u gaarsii kuwanna u gaarsiinaysaa markaa si ka fududba intay jirto ah war qofkii dhashaa halkan wuxuu ka qaadan lahaa baa kuu taal hadduu wiil noqdo masalada wiilka qaado waa fahamta soomaa hadduu gabar noqdo masalada gabadha qaado hadday laba wiil noqdaan masalada labada wiil qaado saasay ku ansaxaysaabade waa fahamta soomaa maxaa yeelay intanoo la isu geeyey markaas waa intaas ba isugu kee bintada isugu dar aaaanabosagaashan ku dar bobsi aba boqo lixi ku sii dar iyo afar ku dar intay gaadhe afar boqol loo soma gaadhin yah kulli jaamacadii wada joogaan marka hadba kan dhasha wuxuu noqdo mas'aladiisaa qaadanaysaa waa fahamta soomaahan su-aasha inoo hadhay ka soo shaqeeya hada bilahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin